bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamedi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala alimaamu اnawowiyu raximah اllahu tacaala baabu ma yaquulu ida khaafa qowmaha baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yahay yaquulu qofku uu dhahaayo idaa khaafa qowman qolo haddii uu ka cabsado haddii uu qolo ka cabsado waxa uu dhahayo qaala alimaamu nawowiyu raximahu llah rawaynaa bilisnaadi asaxiixi waxaanu ku warinay isnaadkii saxiix ahaa fii sunani abi daawuuda waannasaa'iyi can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi waalihi wasalam nebigu kaana wuxuu ahaa idaa khaafa qowman qolo haddii uu ka cabsado qaala wuxuu dhahayay allaahuma yaa allahu allow innaa najcaluka waxaanu ku yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntooda dhuumahooda yacnii ayaan ku yeelaynaa wanacuudu bika waxaan kaa magangelaynaa min shuruurihim shartooda shartoodana waa kaa magangelaynaa iyaga dhuuntoodana adaan ku yeelaynaa oo naga riix oo naga qabo ayb xadiidkan marka macnihii tarjamada ayuu tusayaa qofka hadduu qolo ka cabsado saasu dhahaya waxaa kaloo xadiidka uu tusayaa cabsidu inay ambiyada lasoo gudboonaa karta xataa oo aynan taas ahayn tawakal xumo iyo waxa inaynan ahayn ayb khowfka ayaa wuxuu u kala baxaa dhowr nooc cabsida khowf waxaa weeyaan cibaadow allah lagu caabudaa kaas ambiyada ilaahay waa u dhammaystirnaa khowfna waa shirki oo waxaa weeyaan qofka wax aan la joogin saameyn aan lahayn inuu ka cabsado oo qalbi ahaan oo uga cabsado khowfu siri baa la yidhaha qalbi ahaan inuu uga cabsado iyo sir ahaan mathalan amwaad ayuu ka cabsanaa dad dhintay wuxuu ka cabsanayaa waxyaaba markaas asbaabtoodii daahir aynan ahayn ayuu qalbi ahaan uga cabsanaa maahan sida muuqato un kaliyahay inuu uga cabsanaayo qalbi ahaan uga cabsanaa ayb kaasoo kale marka waa khawfu siri baa layiraha waana shirki waxaasna marka ambiyada ilaahay iyo dadka suusuubani ma ma ku dhacaan iyaga ambiyada alle kuma dhacaan taasoo kale khowf kalena waxaa la yidhaahdaa waa khawf oo abiici ah khawf jibili khawfun jibiliyun abiiciyun khowfka jibiliga marka waa midka dadka o dhan ku wada abuuran oo wax iyaga dhibaya inay ka cabsadaan ah ayb taas ambiyada marka waa ku dhici jirtay waana noocaas mida ah hadda laga sheekeynay kaana idaa khaafa qowman qolo hadduu ka cabsado qolo cadowka oho hub u wadato oo yani waxyaabahaas waa tii alla dadka ku beerayo nabiyullaahi muusana waa kii layidhi fakharaja minha khaa'ifan yataraqab isagoo cabsanayo oo ayuu baxay magaaladii ka baxay waa cabsidii marka jibiliga ahaydee qofka iskaga beernayd marka khowf dabiici ah khowf waxaa ah cibaado ah iyo khowf shirki ah ayb marka iska ilaali midka dambe oo khowfu siriga ah inaad cid iskaga cabsato sida alla uga cabsanayso kale inaad qof uga cabsato ayb dadka qaarkood haddii ilaahay dariiqiisa lagu toosiyo oo layraa war ilaahay ka cabsado saas yeelo kan yeela waxaasaa lagaa rabaa isla markaana uu isleeyahay markaas ku waxa haddaan sameeyo aniga waa cabsanaa oo jinnian ka cabsanaya ama waxaan ka baqaa buu kuleeyahay hebel iyo oo qof waa hore dhintay hadda ka hor dadka saas yeelaayo saasuu sameeya oo waxyaabahaas u dhahaya ma la rabo taas baabu maa yaquulu idaa akhaafa sulaanan baabu bayaani maa kii u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa khaafa haddii uu ka cabsado sulaanan sulaan haddii uu ka cabsado haddii uu sulaan ka cabsado muxuu dhahayaana rawaynaa fi kitaab bni sunniyi can ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama idaa khifta sulaanan haddii aada suldaan ka cabsato ow gayrahu ama qeyrkiis faqul dheh laa ilaaha ila allahu alxaliimu alkariim subxaana allahi rabi asamaawaati asabci warabi rabbi alcarshi alcadiim laa ilaaha ilaa anta caza jaaruka wajalla hanaauka sidaas dheh magangelyadaadii waa adkaatay wajalla hanaauka ammaantaadana waa weynaatay wayustaxabu waxaa la sunneeyaa an yaquula inuu yidhaahdo maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay fi lbaabi asaabiqi min xadiidi abi muusa ah suldaanka laftirkiisa dadku ka mid yahay waxaad akrinaysaa marka tii aan soo dhaafnay allahuma inaa najcaluka fii nuxuurihim wanacuudu bika min shuruurihim baabu maa yaquulu ayb xadiidkan marka ayb xadiidkan xaafidka waxaa uu yiri sida futuuxaadka ku sugan akhrajahu min riwaayati moxamed bn alxaaris alxaarisiy axadi ducafaa ayaa soo saaray can moxamed bn cabdiraxmaan bn ilbaylamani wmoxamed bn cabdiraxmaan itafaquu calaa dacfihi watahamahu bacduhum bilkadib wadakara ibnu xibaan ana moxamed bn alxaaris rawaa canhu nuskhata mawduucatan marka xadiidkan dacfigaa ku jira kii hore unbaa lasaga kaaftoomaya baabu maa yaquulu idaa nadara ilaa caduwihi baabu bayaani maakii cadayntiisiiba u baabyahay yaquulu ay yaquuluhu uu dhahayo idaa nadara haddii uu fiiriyo ilaa caduwihi cadowgiisa haddii uu fiiriyo markuu cadowgiisa arka waxa uu dhahayo raweynaa fii kitaabi bni sunniyi can anasi radi allahu canhu qaal kunaa maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalama nabiga ayaan la soconay fii khazaatin duulaan fii qaswatin falaqiya alcaduwa cadowgiibuu la kulmay fasamictuhu waxaan maqlay yaquulu isagoo dhahaya yaa maalika yowmi iddiin iyaaka acbud wa iyaaka astaciin aakhiro allaha milkiyayow adaan ku caabudayaa adiga kaligaa baan ku kaalmo weydiisanayaa falaqad ra-aytu waxaan arkay buu yiri arrijaala raggii tusracu iyadoo la legdaayo tadribuha almalaa-ikatu malaa-igta ay garaacayso beyna min beyni aydiiha wa min khalfihaa horteeda iyo gadaasheeda ay ka garaacayso ayb hore iyo gadaal markaa malaa'igtu ay ka garaacayso wuxuu leeyahay xadiidkan isaguna dabaraani fi ducaa buu kusoo saaray futuuxaadka wuxuu leeyahy ibnu callaan qaala alxaafid xadiidun gariibun akhrajahu ibnu suniy lakin saqطa min riwaayatihi can abi طalxata walaa budda minhu ayb qaala طabaraaniyu walaa yurwa can abi طalxata ila bihada اlisnaad ayb ariib qariib ah buu ku sheegay marka wayustaxabu waxaa la sunneeyaa maa qadamnaahu wixii aan soo hormarinay fi lbaabi saabiqi baabkii hore min xadiidi abi muusa ahna waa la sunneeyaa baabu maa yaquulu idaa carada lahu shaytaanu aw khaafahu baabu bayaani maa kii cadayntiisiibuu u baab yaquulu ou dhahayo idaa carada lahu hadduu usoo banbaxo shaydaanun shayaan hadduu usoo banbaxo aw khaafahu ama aw shaydaan ka cabsadaba muxuu dhahayaa qaala allahu tacaala alla waxa uu yihi imaa yansaqannaka min ashayaani nasqun shayaan xaggiisa haddii uu ayb shayaankii haddii uu ku taabto shayaan xaggiisa nasqun waswaas uu ku taabto fastacid billaahi alla magangal inahu huwa samiicu lcaliim waqaala tacaala waida qara'ta alqur'aana qur-aanka haddii aada akhrisid jacalnaa baynaka wa beyna aladiina laa yuuminuuna bilaakhirati adiga iyo kuwa aan aakhiro rumaysnayn dhexdiina waxaan yeelaynaa xijaaban mastuuran xijaab mastuur ah wax asturo xijaaban mastuuran xijaab la asturay ayaan yeelaynaa fa an yatacawada waxaa haboon inuu magan galo uma yaqraa a uu aqriya min alqur-aani qur-aanka xaggiisa maa taysara wixii u fududaada uu ka aqriyay qur-aankii ayb waraweynaa fi saxiixi muslim can abidardaa radia allahu canhu qaal qaama rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam yusallii nebiga waa kacay isagoo tukanaya fasamicnaahu yaquulu waxaan maqalnay isagoo dhahayo acuudu billaahi minka ayaan maqalnay marka acuudu billaahi minka hadal salaad ku buraysa maaha maxaa yeele waa dikri ducowa uma qaala waxa uu yidhi alcanuka bilacnati illaahi halaatan waan ku lacnadayaa lacnadii allaan kugu lacnadayaa saddex jeer ayuu yidhi wabasada yadahu gacantiisii buu fidiyey kaanahu sida isaga oo yatanaawalu soo qabsanayo shay-an wax falamaa faraqa min asalaati salaadii markuu ka baxay qulnaa waxaanu niri yaa allah rasuulka ilaahayow samicnaaka waxaanu ku maqalna taquulu inaad dhahayso fi salaati salaada dhexdeeda shay-an wax lam nasmacka aanan ku maqli jirin taquuluhu inaad dhahayso qabla dalika kaagaas ka hor wara-aynaaka waxaanu ku aragnay basadta inaad fidisay yadaka gacantaada qaala waxa uu yidhi ina caduw allaahi ibliisa ilaahay cadowgiisa ibliis jaa-a wuxuu la yimid bishihaabin dhimbil min naarin dab ah liyajcalahu si uu u yeelo fii wajhii wejigeyga si uu u yeelo faqultu waxaan idhi acuudu billaahi minka halaaa maraatin saddex jeer baan saa uma qultu alcanuka bilacnati illaahi taammati lacnadii alle dhammaystirnayd baan kugu lacnadayaa saddex jeer saas ayaan idhi fastaqara waa dib maray halaaa maraatin baan idhi saddex jeer riwaayada marka muslim ku sugan waxay leedahay falam yastakhir ma uunan dib marin oo ma tegin nusaqan hadda oo adkaarka fastakhara ayaa ku taalo saasuu ku dhigayo laakiin riwaayada muslim waxay leedahay falam yastakhir maba dib marinba gadaal uma bixin uma aradtu waxaan doonay akhdahu qabashadiisa wallahi baan ku dhaartay lowlaa dacwatu akhiinaa sulaymaan walaalkeen suleymaan ducadiisa haddaynan ahayn la asbaxa uu soo waabariisan lahaa muuthaqan isagoo la xirxiray yalcabu bihi ay ku ciyaarayaan wildaanu ahlilmadiinati reer madiina ilmahooda iyagoo ku ciyaaray ayuu imaan lahaa ayuu soo waabariisan lahaa isagoo xirxiran marka dacwat akhi suleymaan maxay tahay marka qaala rabbi ikfir lii wahab lii mulkan laa yanbaqii liaxadin min bacdi inaka anta alwahaab taas waa nabiyullaahi suleymaan mulki waxaa la siiyey shayaadiinta inay u shaqeeyaan oo ay u sandulaysnaadaan oo markaas yacni oo qaarna xirxiro wixi madax adag sidoo doono oo ka yaalo sakharnaa lahu riixa tajrii biamrihi ruqaa'an xaysu asaab washayaadiina aan u sakirnay kula bannaa'in wagawaas waaaakhariina muqaraniina fi lasfaad hada cataa'unaa famnun ow amsik bigayri xisaab marka anaga inaan ku tasarufno saasaan iskaga dhaafnay buu yiri nabiga sal l slam waxaa ka fahmaya marka shaydaanku sida uu cibaadada uga goynayo qofka cibaadaysanayo haddii nebigii uu isku dayayo dad kale xaggay joogaan marka qultu wayanbaqii waxaa haboon an yu-adina inuu adimo adaana salaa salaada aadaankeeda oo kale maxaa yeele xadiidkii baa wuxuu dhahayaa saxiixa ahaa haddii la aadaano shaydaanku waa cararaa adbara shaytaan walahu duraad isagoo gadaal neef ka sii daynayo cod badan oo aadaanka uu iskaga dhegatiraayo ayuu cararaa marka aadaanka maadaama uu ka cararo waqti salaad bayaan la joogine in la adimo marka taasaa yaa haboon salafka qaarna waa samey jireen ayb faqad rawaynaa fi saxiixi muslimi can suhayl bni abi saalixin annahu qaal arsalanii abii aabahay baa idiray ilaa bani xaarifata ayuu ii diray wamacii ghulaamun lanaa addoon noo aan lahayn ayaa ila jiray aw saaxibun lanaa ama saaxib aan lahayn fanaadaahu munaadin baa u dhawaaqay mid dhawaaqa u dhawaaqay min xaa beer deyrkeed ayuu ugaga dhawaaqay bismihi magaciisuna ugu dhawaaqay wa ashrafa aladii macii cala alxaa wa ashrafa uu fiiriyey uu kor noqday alladii kii macii aniga ila jiray cala alxaa derbigii falam yara shay waxba ma arkin saa inta u fiiriyey fadakartu dalika liabii aabahay baan u sheegay arrinkaa fa qaala waxa uu yidhi low shacartu haddaan dareemi lahaa annaka talqaa haadaa kan inaad la kulmayso haddii aan dareemayon ogaan lahaa lam ursilka kuma direen walaakin idaa samicta sawtan haddaad cod maqasho fanaadi bisalaati salaada u dhawaaq fa inii samictu abaa hureyrata radia allaahu canhu abuu hureyran maqlay yuxadisu can rasuuli illaahi sala allahu caleyh waali wasalama isagoo nabiga ka sheegaya annahu qaala nabigu inuu yidhi ina shaydaana shayaanku idaa nuudiya bisalaati salaada hadii la adimo adbara waa daba jeediya waa cararaa ayb marka qofkii shaydaan usoo banbaxo ama ka cabsado inuu adin ku dhufto iyo isticaadada waxyaabahaasa marka layskaga ilaaliyaa baabu maa yaquulu idaa qalabahu amrun baabu bayaani maa kii cadayntiisii buu baab yahay yaquulu uu dhahayo qofka idaa qalabahu amrun arin haddii uu ka qaalib noqdo raweynaa fi saxiixi muslim can abi hureyrata can rasuuli radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama almu'minu alqawiyu muminka xooga badan oo iimaankiisu xoog leeyahay khayrun uu ka kheyr badan yahay wa axabu waa loo jacayl badan yahay ila ilallahi alla agtiisa tacaalaa min almumin daciif muminka daciifka ah muminka qawiga oo iimaankiisu xoog leeyahay iyo muminka daciifka ah, alla agtiisa kan qawiga ah laga jecel yahay fii kullin mid kastaa dhexdiisana khayrun khayr baa ah maadaama iimaan uu jiro oo iimaan un ay wada haystaan mid kastaa khayr ayaa dhexdiisa ah ixris calaa maa yanfacuka ixris dadaal calaa maa yanfacuka waxa ku anfacayo ku dadaal waxa ku anfacayo ku dadaal waxaan ku anfacaynin adduuniya aakhiraha ku dadaali wixii maalaa yacni hadday noqdaan iska daa ayb wixii ku anfacaya adduunkaaga ama aakhiradaada uun ku dadaal walaa tacjizanna ha caajisin wastacin billaahi alla kaalmayso dadaalkaaga keliyaha isku hallaynine alla kaalmayso oo maslaxadaada iyo waxa adiga ku anfacaya alla u kaalmayso walaa tacjizanna ha doqomoobin doqon ha noqonino yacnii ha caajisin ha wahsanin wain asaabaka shay-un shay hadduu ku asiibo falaa taqul ha dhihin low annii facaltu haddaan yeeli lahaa kaana kadaa wakadaa baa ahaan lahaa walaakin qul dhe qadara allaahu ilaahay baa qadari wamaa shaaa facala wuxuu doonana waa sameeye uu sameeyey alla fa ina low taftaxu camala shaytaan kelmaddaa low shaydaan camalkiisii furtaa oo shaydaankii camalkiisii bay furaysaa xadiidkan marka waxaa ku jira marka qofka inuu isdhiganin inuu dadaalo ee hadduu iska fariisto gacmaha iskor saarto waa wareer uu yidhaahdo ani wax ilaahay ii qadarayaan sugayaa u dhaho ma la rabo saas dadaal la imow wax ku anfacayaan ha ahaadaan waxaa ku dadaalaysa waxaan ku anficaynin waxba ha ku dadaalin wastacin billaahi alla kaalmayso adiga kaligaa dadaalkaaga hasku hallaynin oo alla kaalmada ku dar isticaanadu marka cibaadaday ka mid tahay iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin dadkana waxaa ugu kheyr badan dadka ahlu cibaadada cibaadadii iyo isticaanadii isku daray walaa tacjizannaha caajizin oo hadaqomoobin oo intaad wax bilowdo wixii inaad marka ka caajiso iskaga tagta ha samaynin wain asaabaka shay-un hadduu ku asiibo hadday kaa qaalib noqdaan adoo dadaalaya haddana ay wax kaa halaabaan seed dhahaysaan falaa taqul hadhihin low anii facaltu haddaan samayn lahaa kaana kadaa wa kadaa hadhihin saas maxaa qadar allah meeshaan socdo adigi waa dadaashay qadarkii alla kama qaalib noqon kartid qadarkii allana sidaasuu noqday marka haddaan saa yeeli laha saasaa dhici lahayd iyo ma jirto maal inla inaa dhahda ma walaakin qul le qadara allahu ilaahay baa qadara wamaa shaa wuxuu doonana facala waa sameeya faina low taftaxu camala shayaan low oo dhan marka la diida low haday camal shaydaan furto qur-aankay ka buuxdaaye xadiidta nebigay ka buuxdaaye lowdaa laba nooca ah marka low oo qadarka ilaahay lagula doodayo iyo low iska khabar ahoo aan shaqo wax qadara aan la doodeyni lowda marka la dhaho munaasacatan lilqadar loo dhaho dood qadarka lagula doodayo midda loo dhaho taas waa midda la reebay oo camalu shaydaan furayso waraweynaa fii sunani abi daawuuda waxaanu ku warinaa can cawfi bni maalikin radia allahu canhu ana anabiya sala allahu alayh ali wasalama qadaa bayna rajulayni laba nin buu kala xukumay faqaala almaqdiyu calayhi kii korkiisa la xukumay lamaa adbara markuu jeestay waxa uu yidhi xasbiya allaahu wanicma alwakiil ayuu yiri kii la xukumay wuxuu yiri markuu jeestay xasbi allah wanicma alwakiil faqaala nabiyu sala allahu alayh waali wasalam nabigu wuxuu yihi in allaha tacaala alla yaluumu cala alcajzi cajziga korkiisa alla wou dagaalaa walaakin calayka bilkaysi in allaha tacaala alla yaluumu wou dagaalayaa waa eedeynayaa cala alcajzi cajziga korkiisa walaakin calayka bilkaysi dhug laazim ayb oo dhug inaad yeelato deganaan wax ku samaysa laazim caqli faidaa qalabaka amrun arrin haddii uu kaa adkaado faqul xasbiya allahu wanicmalwakiil dheh markaas haddii adoo dadaalaya oo dhugtaadi isticmaalaya wax kaa halaabaan xasbiya allahu wanicma wanicmalwakiil dheh markaas qultu alkaysu bifatxi lkaafi waiskaani ilyaa-i wayutlaqu calaa macaanin baa lagu itlaaqaa minha arifqu deganaanta famacnaahu wallahu aclam calayka bilcamali camal laasim fii rifqin aada ku samayso deganaan dhexdeeda bixaysu meel tudiiqu aada awoodeysid addawaama caleyhi inaad camalka aad daa-imtid si camalka aada u daaimtid waxaad ku dadaashaa si aad yacni camalka u daa-imtid waxaad ku dadaashaa rifqi iyo deganaan ayb baabu maa yaquulu ida istascaba calayhi amrun arrin haddii uu ku adkaado muxuu dhahayaan baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baabyaha yaquulu ay yaquuluhu ou dhahayo ida stascaba caleyhi amrun arrin haday ku adkaado rawaynaa fii kitaabi bni sunniyi can anasin radia allahu canhu ana rasuula allahi sal ly slama qaal allaahuma yaa allahu allow laa sahla sahal ma jiro wax fudud ma jiro ilaa maa mooyaane jacaltahu aada yeesha adiga sahlan wix adiga aada sahal ka dhigta ma ahane wax sahla ma jiraan wa anta adiga tajcalu waad yeelaysa alxasna waxa adag idaa shita haddaad doonta sahlan mid jilicsan ayaad ka yeelaysaa hadaad shay hadduu kugu adkaada sidaana la dhahaa allaahuma laa sahla ilaa maa jacaltahu sahlan ilaahu wax sahla ma jiro ilaa waxaad adiga sahal ka dhigtay maahan wa anta tajcalu lxasna adigu waxaad ka yeeshaa shayga adagi idaa shita haddaad doonta sahlan ayaad ka dhigtaa marka ilaahu ii fududay baa meesha ku jirta addoonnimo yaad garanaysaa iyo dacfi qultu alxasnu bifatxi lxaai xaada e oo la kordhigo alatii la dhibictira waiskaani zaayi zaayida oo la reeba wahuwa haliidu lardi weeyaan dhulka kiisa adag oo khashiinuhaa iyo midkiisa kakan baabu maa yaquulu idaa tacsarat maciishatuhu baabu bayaani maa kii cadayntiisiiba u baab yahay yaquulu uu dhahayo idaa tacsarat hadday adkaato maciishatuhu noloshiisa noloshii hadday ku adkaato muxuu dhahayaa rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can ibni cumara radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa yamnacu axadakum idaa casura calayhi amru maciishatihi an yaquula maa yamnacu maxaa ka celinaya axadakum midkiin idaa casura calayhi haddii uu korkiisa ku adkaado amru maciishatihi maciishadiisa ee noloshiisa arrinteeda hadday ku adkaato maxaa ka celinayo an yaquula inuu yidhaahdo idaa kharaja min beytihi gurigiisa haddii uu ka baxo bismi illaahi calaa nafsii wamaalii wadiinii allaahuma radinii biqadaa'ika wabaarik lii fimaa qudira lii ayb xataa laa uxiba tacjiila maa akharta walaa taakhiira maa cajalta allaahuma yaa allah bismi illaahi ilaahay magaciisa qabidiisa kaalmaysashadiisa yaan ku baxayaa calaa nafsii nafsadeyda korkeeda aan u kaalmaysto wamaalii aan u kaalmaysto wadiini iyo diinkeyda allaahuma yaa allaahu allow radinii i raalli garay biqadaa'ika igu raalli garay qadarkaaga wabaarik lii ilaahu ii barakay fiimaa qudira lii wixii la ii qadaray xataa laa uxiba si aanan u jeclaanin tacjiila maa akharta waxaad dib u dhigtay soo dedejintiisa walaa takhiira maa shay dib udhigiisa cajalta aada soo dedejisay saanan u jeclaanin yacnii waxa aada adiga ii qadartay ilaahu ii barakay oo haddaad ii barakayso wax hadda aanan haysaninoo dib u dhigtay adiga inaa ii qadartana yacni ma soo degdegsanayo shay hadda aad iigu tala gashood ii qadartay ta in la iga dib dhigana ma raboonayo oo taas marka igu raalli gareeyo ee i barakay ibnu xajar waxau yihi fii sanadi alxadiidi ciisa bnu maymuun daciifun jiddan qaala alfallaas wannasaa'iyu matruukun wa qaala bnu cadiyin caamatu maa yarwiihi laa yutaabacu calayh hadda nataa'ijul afkaarkii waa dhammaaday oo hadda meeshaan ma soo gaarin laakiin eh, kitaabu ducaa uu leeyahay eh, alimaamu atabaraani ayaa badanaa laga soo naqliyaa warkan oo ibnu xajar uu yani laga sheegayo takhriijka iyo waxyaabahaas ah marka xadiidkan dacfi baa ku jira baabu maa yaquulu lidafci laafaati baabu bayaani maakii cadayntiisii wa u baab yaquuluhu u dhahayo lidafci laafaati aafaadka riixidooda rawaynaa fi kitaabi bni sunniyi can anas bni maliki radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam maa ancama allahu caza wajalla alle ma nicmaynin calaa cabdin addoon nicmatan nicmo uguma nicmaynin fii ahlin ahel dhexdiisa ah wa maalin maal dhexdiisa ah wa waladin walad dhexdiisa ah faqaala markaa yidhaahdo maa shaa allahu laa quwata ilaa billaah fayaraa fiiha markaa ku arko aafatan aafo ku arko duuna almowt geeri aan ahayn male maleh ilaahay addoon uma nicmeeyo ehel iyo maal iyo walad oo yihaa maa sha allahu laa quwata ilaa billaah markaa uu aafo ka arka ma jirto ilaa dhimasho maahan mowd un maahan aafo kale ku arki maayo meeshaa marka waxay kutusaysaa aafadu hadda marka waa il il wixii fiicnaan layska geliyo qofka bani aadamka isaga is ilaysan kara xataa ayb dad kala ilaysan karaan oo waxun ku dhex jiraan cayn oo xaasido ah ayaa ku dhici karto waxyaabahaas oo dhan marka maxaa looga hortaga wixii wanaagsanaa markuu naftiisi ka arkay ehelkiisi ou ka arko diintiisi ka arko maa shaa allah inuu yidhaahda laa quwata ila billah qur-aankan hadda waa ku jirtaayo wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunnu an tabiida hadihi abada wamaa adunnu saacata qaa'imatan walaa in rudidtu ilaa rabbii la ajidana khayra minha munqalaba qaala lahu saaxibuhu wahuwa yuxaawiruhu akafarta biladii khalaqaka min turaabin uma min nudfatin uma sawaaka rajula lakinahu wallahu rabbii walaa ushriku birabbii axada walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allahu laa quwata ila billah in tarani ana aqala minka maala wawalada walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaaa allah laa quwata ila billah yacni maa shaa allahu wixii alla doono kaana waa ahaanaya laa quwata xoog iyo quwana mlana naga nooma sugnaanin ilaa billahi inaan alla kaalmaysanayno ma ahani somaal marka sidaa inuu yirah baabu maa yaquuluhu idaa asaabathu nakbatun qaliilatun aw kahiiratun ayb baabu bayaani maakii cadayntiisiibuu u baabyahay yaquuluhu u dhahayo idaa asaabathu haddii ay asiibta nakbatun musiibo qaliilatun yar ow kabiya kahiiratun ama badan qaala allahu tacaala alla waxauu yidhi wabashiri saabiriin dadka sabraa u bishaaray aladiina idaa asaabathum musiibatun qaaluu inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun kuwa markay musiibo ku dhacdo dhahayo innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ulaa-ika kuwaadaas calayhim waxay leeyihiin salawaatu naxariisyaalo min rabbihim xagga rabbigooda ka ahaatay iyo waraxmatun bay leeyihiin naxariis wa ulaaika kuwaadaas hum lmuhtaduun weyaan kuwa la hanuuniyey waraweynaa fii kitaabi ibni sunniyi ayb oo kuwaas iyaga ayaa markaa yacni hanuunsan waraweynaa fi kitaabi bni suniyi can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalama liyastarjic ha inaa lilah haysto axadukum midkiin fii kulli shayin shay kastaa dhexdiisa haka inaa lilah haysto xataa fii shisci naclihi kabtiisa suunkeedaba ha ahaato fa inahaa iyadu min almasaa'ibi bay ka mid tahay kabta oo go-do suunka kabtaada oo go-o masaa'ibtay ka mid tahay iyada xataa oo markay kaa go-do innaa lilaahi wa ilayhi raajicuun qofka yidhaah ayib fa inahaa min almasaa'ibi bay ka mid tahay xadiid qariib a ah weeyaan xadiidkanu sanadkiisana waxaa ku jira man ducifa ibnu xajar siduu sheegay walahu shaahidun mursalun walahu shaahidun min mursali abi idriis alkhawlaani oo rijaalu isnaadihi min ruwaati saxiix shaahid mawsuulana waa loo soo saaro sanadkiisa oo daciif ah. mid mawquufana waa jira sanadka mawquufkaasa saxiixnimo lagu sheegay waayahay qultu ashiscu bikasri shiini shiinka oo la hoos dhigay almucjamati la dhibiciyay uma biiskaani siini siinta oo la reebay almuhmalati la dhibic tiray wahuwa axadu suyuuri nacli kabta suunkeeda mid kamid a ah, allatii tushaddu ilaa zimaamiha taas kaasoo lagu xiro horteeda afkeeda lagu xiro baabu maa yaquuluhu ida kaana calayhi daynun cajaza canhu baabu bayaani maakii cadayntiisiiba u baab yahay yaquuluhu uu dhahayay idaa kaana calayhi korkiisa hadduu yahay daynun dayn cajaza canhu deynka oo uu ka caajisay deyn uu ka caajisay haddii loo haysto oo dushiisu ay tahay waxa uu dhahayo rawaynaa fii kitaabi tirmidiyi can caliyin radia allaahu canhu ana mukaataban adoon la kitaabeeyey yaa jaa-ahu yimid faqaala waxa uu yihi innii cajaztu anugu waan ka caajizay can kitaabatii kitaabadeyda ayb intaas keen addoonka haddii la yihaaha xor baa taa lagu xoreynaya nin sidaa la yiraa yimid markaasuu yihi waa ka caajisay inaan wixii bixiyo fa acinnii ikaalmay qaala waxauu yihi alaa ucallimuka miyaanan ku baraynin kalimaatin kelmado callamaniihinna ou ibaray rasuululahi sal l salam low kaana calayka korkaaga hadday tahay mitlu jabalin buur oo kale daynan deyn ah addaahu canka uu kaa gudayo alle qul waxaa tiraa allaahuma kfinii bixalaalika can xaraamika waaqninii bifadlika canman siwaaka duco gaaban waafi allaahuma yaa allaahu allow ikfinii ilaahu ikaafi bixalaalika xalaashaada igu kaafi can xaraamika xaaraantaada iga kaafi yaananba u baahanin xaaraan wahna xalaashaada igu kaafi wa aqninii ilaahu ideeq ideeq bifadlika fadligaaga igu deeqo qani igaga dhig caman siwaaka wixii adiga kaasoo haray xaggooda qani igaga dhig mid ma armo fadligaagana ilaahu igu maaransii oo igu deeq waxaad igaga maaransiisaa qof wixii adinkaasoo haray qaala tirmidiyu xadiidun xasan marka qofka haddii dayn lagu leeyahy oo sidaan ou akhriyo inuu iska gudana niyadiisa ku jirto alla waa ka guda waqad qadamnaa fii baabi maa yuqaalu cinda asabaaxi walmasaa-i ayaan kusoo hormarinay xadiidi abi daawuud can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu fii qisati rajuli saxaabiyi saxaabigii ninkii saxaabigaa ah, qisadiisa aladii yuqaalu lahu abuu umaamata la dhihi jiray wa qowlahu humuumun lazimatnii wa duyuunun humuum ayaa ilaasimtay iyo murugyaalo iyo deymo ayaa ilaasimay ayb markaa nabiga uu ku hanuuniyey dikri iyo uu ku hanuuniyey ayb markaas waxa uu yiri eh, markuu sidaa ku yiri waa kii markaa yidhi qul idaa asbaxta waidaa amsayta allahuma ini acuudu bika min alhami walxusni waacuudu bika min alcajzi walkasal waacuudu bika min aljubni walbukli waacuudu bika min ghalabati اddeyn waqahri rijaal markaasaa ninkii waa sameeyey yiri saxaabigii markaasuu yidhi ilaahi waa iga tegsiiyey hamigii ihaayey murugti deynkaygiina alla waa iga guday meeshaa marka waxay ku tusaysaa adkaartaas marka in si dhaba loo akriyo kan xadiidka cali ku jiro iyo midkan ayb baabu maa yaquuluhu man buliya bilwaxshati baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baab yahay yaquuluhu ou dhahayo man buliya qofkii lagu ibtileeyay bilwaxshati kelinimo yacnii eh, mar walbo dad inay la joogaanu rabaa amase hadday xataa dad dad ba hala joogaane waxaa haya walwal ayaa ku jira walwal ayb rawaynaa fi kitaabi bni suniyi can lwaliid bni lwaliid radi allahu canhu anahu qaala yaa rasuul allah inii ajidu waxshatan inii aniga ajidu waxaan dareemayaa waxshatan kelinimaan dareemaya oo cabsiya ay ku jirto qaala waxau yihi idaa akhadta madjacaka jiifkaaga haddaad qaadato faqul dheh ayb faqul dheh acuudu bikalimaati illaahi taammati ilaahay kalimaadkiisa dhammayska tirnaa baan magangelayaa min qadabihi baan ka magangelayaa iyo waciqaabihi iyo ciqaabkiisa wa shari cibaadihi iyo addoomihiisa shartooda min hamasaati shayaaiini wa an yaxduruun fa inahaa laa taduruka ku dhibi mayso waxshadaasi ow laa taqarabuuka kuu sooba dhowaan mayso xadiidkan waa soo marnay dikrigan waxshaduna marka waxay tahay qofka baqaaya baqayo cabsanaya isaga dhan oo in lala joogo keliya un markaas rabo oo markau sariirtii koro hurdana aynan kasoo dhacayninoo cabsi un dareemayo sidaan marka inuu akhristo acuudu bikalimaati illaahi ataamati min qadabihi wa ciqaabihi wa shari cibaadihi wamin hamasaati shayaadiini waan yaxduruun warawaynaa fiihi can ilbaraa'i bni caazib radia allaahu canhuma qaala ataa rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama nabiga waxaa u yimid rajulun nin yashkuu ileyhi uga cabanayo alwaxshata yacnii cabsi iyo walwal iyo walbahaar kelinimo kelinimo walbahaar ay ugu heliso faqaala waxa uu yihi akhir badi min an taquula inaad tiraa subxaana almaliki alquduus rabi almalaaikati waaruux jalalta asamaawaati waalarda ayaad dabooshay bilcizati waljabaruud ayaa ku dabooshay cizi iyo jabaruud faqaala ha rajulu ninkii waa yidhi fadahabat canhu alwaxshatu waxshadii baa ka tagtay waxshadii haysay markaa way ka tagtay sanadkiisa dacfi baa ku jiro sida uu tilmaamay xadiidkan waayahay fadahabat canhu lwaxshatu waxshadii markaa way ka tagtay wabilahi towfiiq sal sl ala nabina mxamed wala ali